بsم الlh الرحmن الرحيم الحمdu للh رب العاalمين وصلى الله وسلم على نبيina محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهma انfعna ma علمتna وعلمna ma ينfعna وزدna علما qال المصنف رحimه الله تعالى lا yضر الفضل إqلال kmا laa yaduru shamsa idbaaqu tafal laa yaduru ma dhibaayo alfadla fadliga iqlaalun waxyaraan waxyaraan uu qofku faqiir yahay oo muqil u yahay fadliga qofka uu leeyahay waxba ma yeelo kamaa laa yaduru shamsa qoraxda siduuna u dhibin itbaaqu dafal cawaweerta daboolkeeda khud binasri sayfi seefta fiideeda iyo afkeeda qaadoo fiiri watruq imdahu galkiisa iskaga tag wactabir waxaad cibro qaadataa ood fiirisaa fadla alfataa dhallinyarada ama wiilka ama qofka fadligiisa uun fiiri oo duuna alxulal quruxdiisa iyo labiskiisa ha fiirinin wuxuu ka hadlayaa musanifka raximah ullah laba shay oo aadaabta kamid a iyo akhlaaqda wanaagsan oo ah in dadaalka iyo casmiga xaggaa in la fiiriyo oo la qaato qofka waxtarkiisa iyo waxqabadkiisa iyo umuurta xaqaa'iqdeeda iyo macaanideeda iyo maqaasideeda iyo waxa nuxurka uu ku jiro ee aan la fiirin xagga madaahirta shakliyaadka iyo muuqaalka iyo qofka muuqaalkiisa inaan la fiirinin muuqaalka qofka kama turjubayo xaqiiqada iyo macnaha dhabta uu yahay hadduu qofku yahay qof iska faqiira laakiin uu yahay taqi ilaahay agtiisa ku dhow subxaanahu wa tacaala kaasaa ictibaarku iyo ahamiyada ay tahay ina akramakum cinda allahi adqaakum ilahi agtiisa waxaa karaamo ku leh oo ammaanan midka ugu taqisan ayaa mar walbaba usii akrabsan ilaahina xadiidkii nabiga alayh salaam waa kii yihi in allaha laa yanduru ilaa ajsaamikum ilaahay jismigiina iyo suwarkiina ma fiiriyo walaakin yanduru ilaa quluubikum wa acmaalikum ilahay wuxuu fiiriyaa qalbiga oo maxalu taqwaha ah maxalu iimaanka ah qalbiga iyo acmalka saalixa buu ilahay fiiriya subxana wa tacaala marka waxba ma yeeleysa qofka inuu wax la-aan yahay ama shakligiisa iyo muuqaalkiisa uuna fiicnayn waxba ma yeeleysa fadliga uu leeyahay iyo qiimaha uu leeyahay hadduu fiican yahay qur-aanka kariimka ah wuxuu ku sheegay qolo munaafiqiinah ilaahi subxaanahu watacaala uu ka hadlayo tilmaantooda waidaa ra-aytahum tucjibuka ajsaamuhum wain yaquluu tasmac liqowlihim kaanahum khushubun musanada calada la dhaha cabdullahi bin ubay bin salool rasu su lmunaafiqiin wuxuu ahaa nin qurux badan wasiim ah jamiil ah aada u midab quruxsan buu ahaa haddana waxaa intaa lasii usii weylisay fasaaxada markuu istaago masaajidka nabiga fadhiyu istaagi jiray nabigoo joogu masaajidka istaagi markaasu wuxuu dhahayaa hala raaco nabi ilaahay weeye waa saadiq waa amiin wax buusa usii deen marka markuu hadlo hadalkiisa waa la dhegeysanaya haddana wuxuu yihi kaanahum khushubun musanada dogobyo la daadiyey iyo qaaqo meel ku dhacday oo kale wuxuu yahay ma jirto wax muuqaalkiisa iyo shakligiisana ha ku kadsoomina afmacaanidiisana ha ku kadsoomina soo maarsi kaanahum khushu musanada iimaanba hadduuna lahayn taqwaba una lahayn alla kacabsi una lahayn xalaal iyo xaaraan un dan ka lahayn waxaan kale ee muuqda ha ku kadsoomi laa takhtar bihi bimadaahirihi muuqaalkiisa ha ku kadsoomi bu ilahi subxana wa taala laa yaduru lfadla fadliga ma dhibo iqlaalun iqlaalku waa waxa weyaan waa qilatu daat ilyad faqiirnimada iyo wax aantu fadliga qofka uu leya waxba ma yeelayo fadligu yabqaa fadlan inuu fadli yahay qiimo yahay unbuu ku haraya kaa unba un arrintu iskugu biyo shuban markii nabiga dhahay ruba ashcatha aqbar low aqsama cala allahi laa barah qof basaasan oo baadhaysan madfuucun bilalbaab albaabada lagu celiya badana oo guryaha aan loo ogoleyn waliimooyinka iyo meelaha muraadiyaha laga reebi badana low aqsama cala allahi laa barah hadduu ilahay ku dhaartana ilahay u baarinfari wuxuu dhaho yuu ilahay u yeeli subxana wa tacaala nag ilah ka dhig haduu dhaho lababin low aqsama cala allahi la abara badanaa buu nabigu sala allah alay wasalam marka fadliga ma dhibaayo iqlaal wax yari kamaa laa yaduru shamsa qoraxdu u dhibin idbaaqu dafal dafalka waxaa la yidhaahdaa qoraxda markay sii dhacayso waad artayoo midabkeedi waa isbedelaya kuleelkeedii iyo iftiinkeedii labadaba waa nusqaamaya cawaweer iyo daruuro iyo dabayl xayaab waxba isku gaari waxbaa isku gaari marka qoraxdan markay sii dhacayso duruufta ay ku sugan tahay dhicitaankaasaa keenaya ay sii dhacaysoy xaajibkeedii iyo ayada fiideeda ay mugdi sii galaayeen taasaa keentay qoraxnimadeedii waxba kama dhibin a ah, la dhihi maayo so adigan maa sidaa amaah qoraxay qoraxun bay taagantah inay iftiin badan tahay qiimo leedahay korayso ayay taagan tahay qurux badan tahay ah, intaa yar ay dhacayso xaaladda ay dhacayso qoraxnimadeedi waxba ka bedeli maayo sidaasoo kale weeyaanoo qofka fadligiisa waxba iska bedeli maayo hadduu shakligiisa iyo iyo midabkiisa wuxuuna iska yihiin wax dalahoo wax ka bedeleysa ma jirto wax ka bedeli mala ninka la dhihi jiray thaabit bnu qays bnu shimas ansaari buu ahaa radia allahu canhu khadiib lansaar nin wuxuu ahaa suuradiisa ay aada u suura xun buu ahaa bidhaantiisa iyo suuradiisa xataa naagtiisii waa kay dhihi jirtay wax ceeb aho diineed oon ku ceebeynayo akhlaaq iyo diin midna kuma ceebeynayo laakiin lama noolaan karay tiri somaarti isagoo rag kale la socon bay aragtay bes bay bes bu iga yahay misa istaagtay waa kii marka awal khulcin fi lislaam khulci ugu horreeya islaamka waa kii nabiga alayh salaatu wasalaam ujiday yiri beertiis mau celin haa way u celisay laakiin nabiga alayh salaam agtiisa casiiz buu ku ahaa shariif buu ku ahaa ya khudbadii o dhan ba uxilsaarayba adaa imatalow iyo afhayeenkii baa tahay bu yiri markuu nabiga intuu wafdi qaabilo oo muqadimo yaroo kooban siiyo wuxuu dhihi jira thabit binu qays baa sii dhamaystiri markaasuu fasiixu lkalaam caddayn iyo bayaanka lagu yaqaanu aha markay soo degtay laa tarfacu aswaataku fawqa sawti nabi aayadda ay soo degtay oo hooski hadalkiina hadalka nabiga ka korraysiinina camalkiina inuu buraaba dhici karto idinka waxba ogeyn gurigiisuu isku xabisay markaasuu nabiga waayo yiri waa awa ninkii ahaa thaabit ma arkeen nin buu u diray bal soo fiiri wuxuu yidhi xabida camali camalkii waa buray ehlunaar baan ahay buu yiri ninkii baa yii ninkii saasuu leeyahay meeshaasu fadhiyaa oo goraseeya oo camalkii waa buray ehlunaar baan ahay buu leeyahay bal huwa min ahli ljana buu yiri ehlunaar ma ehlu janno weeyaane soo baxday mubashar fi ljana jannada lagu bashaariyey wixii marka islaamta uga carartay iyo sheekadaasi sheeka raqiisa ah, wey qima xidigahaasuu taagan yihi nabigaa hoos soo gashaday khadiibkii wey umtaasoo qof ah oo carab iyo cajama qurux iyo wax walba sheeganay leh iyo hor istaagaya oo qancinaaya jannadii baaba lagu bishaariyay bila sharaf baa la siiyey radia allahu canhu wa ardaa wakadalika saxaabada nabiga alayh salaam usaama binu zayd waa kii madoobaa min madoob buu ahaa hooyadiibaa la dhihi jira umaayman oo madoobeed nabiga alayh salam isagoo toddobiyi toban jira iyo qaa-iduljesh ka dhigay ciidankii dhanna madax oga dhiga yiri hogaami saxaabadii kibaaru saxaaba ay ku jiraan xibu rasuulillahi wa ibnu xibbihi kuwa nabiga u jeclaa buu ahaa ee kuu jeclaana uu dhalay julaybib nin la dhihi jira isagana suuradiisa iska yar xumeed iska suura barkaysnaa laakiin dagaal dagaalada kamid oo la galay nabiga saxaabadiibu weydiiyey markii lasoo noqday yuu yihi man tafqiduun yaad yaad laadihiin yaad yaad tabaysaan hebel iyo hebel iyo hebel ma aragno haddana wuu ku celiy wuxuu man tafqiduun walba isweydiiya yaad laadihiin hebel iyo hebel iyo hebel asaga lama sheegayo maba dadka agtooda wax weynba kama ahaba markaas wuxuu laakinii afqidu juraybiiban anigu juraybiib baan la ahay bu yiri juraybiib baan tabay isaga waxaa loo tegay toddoba gaal intuu dilay asagana garab yaallo yaa loogu tegay nabiga soo qaaday caleyhi salaatu wasalaam intii qabriga la qodaayay nabiga dhabta ku hayay sala allahu alay waali wasalam qimada iyo qiimuhu halkaa weeyaan ama dhuubnow ama xoog lahow ama muuqaalkaada si ahaado taqwadaas ilah agtiisa karaamad halkaa weeya ida kaana alfataa dahma almacaali falaysa yaduruhu jismu naxiilu bule ida kaana alfataa dahmu lmacaali macaani haduu qofka macaanidiisi iyo macnihiisa uu xoog badan yahay macnihiisa xoog badan taqwadiisa waraciisa dacdiisa cibaadadiisa cilmigiisa falaysa yaduruhu jism naiil jismu naxiil jidhka daciifka ee waxma dhibayo soo marka maqaayiista dadka ay fiiriyaan dhanka wax ka fiiriyaan ama dhaqaala ama muuqaal ama midab ama kada waxaasi ali agtiisa waxba kamaaha waxba ka maaha cabdullahi bin mascuud radia allahu canhu maalin maamaa kamida ah waxay saxaabadu ay duurka ku jiraan baadiyihii geedahi wax laga gura midho laga guranayo isagoo geed araag shajaratu araag saaran oo gura bay dabeel intay imaatay bu saas ay utuurtuurtay soo ridi gaadhay luga dhuudhuuban bu ahaayo tabar yaroo naxiif ah markaasay saxaabadu qosol iyo maad ayay la daateen maxaad ku qoslaysaan min diqati saaqayi bay dhaheen minta dhuudhuubnidiisa markaasu wuxuu yihi iyadaa ilahay agtiisa ka xoog badan oo ka weyn min jabali uxud bir ah, jannada markuu galo marka waxa weye laa yaduru alfat alfadla iqlaalun kamaa laa yaduruhu shamsa qoraxda sina u dhibin iطbaaqu dafal ah, dafalka iyo mugdiga daboolka uu daboolay markay sii dhacayso sayna qoraxda waxba u yeelin qoraxnimadeedii ayuunan iqlaal iyo waxla-aan iyo waxyari midnaba qofka hadduu fadli leeyahay uunu dhibayn khud binasli sayf mithaal buu ku siiyey tacliil iyo cillo wuxuu ku yihi seefta afkeeda un fiiri qabo markaa seef ka hadlaysa xaggee laga ogaadaa afkeeda iyo xiddatu sinaaniha xiddatuha afkeeda watruq imdahu galkiisa iskaga tag hadduu galku yahay gal dahab ka samaysan oo intaas oo maaragtay ubaxa laga laadlaadiyey oo farqiyo qurqurux badan leh laakiin gudaheeda ay tahay waxa ku jira ay tahay seef xun oo sakaraad ah oo saawir ah oon waxba ba goyn karin oo daciif ah oo mirirtay ay tahay dhaldhalaalkeeda muxuu ku taray waxba kuma taray laakiin haddii seefta seef ololeysa tahay hadday rabto maraha kugu duduubnaato hadhow shaqo qabanaysa ragga madaxa jaraysa okaas taasaa la fiirin midaasaa la fiirinaya oo mithaal buu ku sinayaa khud binasli sayfi seefta afkeeda qaadoo fiiri watruq indahu galkaska dhaaf gal waxba ma sheegayo wactabir fadla alfata wiilka ama shaksiga fadligiisa fiiri oo ku cibro qaado fadligiisa oo ku cibro qaado fiiri ictibaarta iyo nadarka iyo fiiradu ha noqoto fadla alfata duuna alxulal xullida iyo quruxda iyo biladaha iyo wax uu qabo iyo waxaase maya waxba haba fiirin taas ayada taas waa wax aan wax weyn aan sii ahayn wax weyn oo saameyn oy leedahay ma lehe ayib xubuka xubuka alawطaana cajzun daahirun faاqtarib talqa can اlahli badel <clears throat> xubuka jeceelkaad alawdaan aada wadanka jeclaato cajzun doqonnimo weeye daahirun muuqata faاqtarib gariib noqo talqa waxaad la kulmay la kulmaysaa can ilehli ehelkaadii badelun wax ka bedel oo ka qiimo badan baad heliye fa bimukthi lmaayi biyaha oo nagaado oo meel iskaga jiro yabqaa biyihii waxay ku baaqi yeelayaan oo ka dhigayaan aasiran kuwa doorsoomay wa sura lbadri dayaxa socodkiisuna sura lbadr bihi dayixibu albadru wa sura lbadru sura albadri dayaxa socodkiisa iyo guurihiisu bihi lbadru tamal bihi bisababi saryi iyo albadru dayixii igtamala ku dhamaystira maah hadda wuxuu ka hadlaya weli tiibu daba socdaa mithaal kalu galay hadda qodob kalu ka hadlaya waxaan dhihi karaa bayd labada bayd wuxuu ka hadlaya musanifka raximahullah oo uu nagu tusaaleynaya waxaa la yihaahdo alrixla alcilmiya alrixla fi dalab alcilm in cilmiga loo loo xireeyo loo xereeyo gurigaadii reerkiina ka tagtood meel ba wax laga bilaaba intaad maqasha aad tagto dalab alcilmiga masale waxay ahayd salafka aad i aad ihtimaam usiin jireen oo wax allaal wixii mashaqa ah wixii gaajo ah wixii duruuf ah wixii cabsi ah wixii kuleela wixii qabowa waxaaso dhan badanka bay geli jiray dalabulcilmi in loo rexleeyo oo loo xereeyo ya hadda alimaam shaafici raximah llahu ghazo ku dhashay oo falastiin ku taalla yaman buu imaaday oo raabtigii ah makuu imaaday oo raadeerkii ah leanna wuxuu ahaa reer bani cabdimanaaf buu ahaa bani cabdimanaaf mudalibi buu ahaa ah, mudalibi buu ahaa kadibna ciraaq buu tegay masar buu ku dhintay marka alqurba iyo inaad ka tagto me oo meel kale aado cilmi u aado waxbarasho u aado shaqo u aado becsharo u aado wax badan baad ka kasbanaysaa khibro badan baad ka kasban isbedel badan iyo waxaadan ku haysan meeshaad ku nooleed ee joogtay baad ka heli bedel ka khayr badan wixii hore haysatay baad helaysaa waana la arka oo alwaaqicu shaahidu lidalik waaqica arrintaa iyadaa ayaa maqraatu oo tusaaya taasaa tusaaya abaar baa dhacaysa oo dadkii baa xoolihii intay ka dhamaadaan baa walbahaar iyo murug iyo xaggeen ku noolaan doonaa waaba ka raysanayaan markay magaalooyinka soo galaan soomaalka tacliintii iyo waxbarashadii iyo shaqooyinkii iyo cilmigii iyo wax mintii lehelo warloodii xumeed gafurka dhumneed ilah waa nagu soo celin ya ilaahigii mxuua kuwaa ku gabiilo ilaah ilaahigii dharagnaya eh, amay nagu soo dhabaysaa bu yiri yani ilahay dharagna amay nagu soo dhabaysaa ayadoo socota oo noonool nool amay nagu soo noqotaa kabaraysanay marka waxaa weeyaan gurbada hadda waxaa usii muhiimsan laga hadlo in gurbe iyo gariibnimo la aado lidalab alcilmi cilmiga barashadiisa jaabir bn cabdillahi radi allahu canhu madiina almunawara intuu ka dhaqaaqaybu wuxuu tegay sham iyo dimishk xadiid keliya buu raadinaya hal xadiid cabdullahi bin unays ayuu xadiid ka ma xadiid uu maqlay oo weliba soo gaaray buu waxbuu rabaa inuu mubaasharatan wa biduuni waasita toos inuu oga qaatu rabaa sheekii laga soo sheegay waa jaabir waa saxaabi jaliila wuxuu kamid yahay mukthiriina fi lxadiid a todobada xadiista ugu horeysa ku jiraa maca dalika intuu madiina ka imaaday bil buu socday bil ayuu socday wuxuu saaran yahay gaari maa diyaaradna ma rati neefgeela esh gurigiisiba kawkaw cabdullahi bin unays igu saabasab waa kuwa codkii jaabir uu gartay xadiidkaasaa maqlay nabiga kusaabsan alayh salatu slam shafaacada waa u sheegay markiiba welig u isgadiyey war soo fadhiiso waranku marti soore a ah, isagoo le ani intaas aan u imaada maanta bil buu haddana sii garaaci rabaa bil buu sii garaaci rabaa o sii socon rabaa soo marti rixlatu dalab alxadiid alimaam alkhadiib khadiib albaghdadi kitaabu ka qoray cilmiga oo la dalbo oo loo xeraysto iyo ahmiyada iyo qiimaha ay ugu joogto ee culimada iyo salafka qiimahay ugu joogto wixii aad wakti ku oo naf iyo nafiisba ku bixiso qiimihiisa dareemi laakiin wixii mar walbaba agtaada yaalla agtaada yaalla soo maartid beytkan dambe muxuu ku yidhi famakthuru lmaayi yabqa aasinan biyahaad aragtay ee macaan ee cadbiga zulaalka ee qiimaha badan dhalaalaya hadday meel ku jiraan oo wax taabtayba jirinba ayagoo iska yaallo meel iska jiraan way isbedelayaan biyihoo doorsoomay waxyaabo fuusha dhaxaalib fuuleen oo isbedelay baad arkaysaa wax kalo fadhiga ay meesha fadhigeen la bedelmin marka in qurbo la qaato oo raxla dalab cilmi loo baxo oo waxbarashada loo dadaalo oo waqti lagu bixiyo waa arrin muhima ah wey selafka markaad arkaysa waxad arkaysaa irtaxala min kada ila kada ila kada kada iyago leh sham buu tago ciraaq buu tago masr buu tago kada buu tago khuraasaan bay ka imaan jireen ardu khuraasaan andalus bay ka imaan jireen ninkii la dhihi baqiy bn maklad saaxib lmusnad baqiy bn maklad la dhihi jiri min andalus intuu ka imaaday buu baqdad axmed bin xambal ugu tagay axmed bin xambal shaybani raximah llahu tacala kaasoo cilmi maalin hal xadid ka qaadan jira isagoo weliba muxaasara axmed bin xambal oo loo diiday cilmigii inuu sheego fataawadii maxbuuska ah xubuka alawdaan cajzun weeye aad wadankaada jeclaato doqonnimo daahir u muuqato wey doqonnimada kale le xub alawdaan laga hadlaayo in wadanka la jeclaado nin walba reerk wadankiisii iyo deegaankiisi u jeclaado shay mafduur ahoo hariizi a ah weeyaan wax qof lagu eedeyn kara lagu caayi kara maaha ilahay baaba ku abuurayba ee waxaa laga hadlaya waxaa weeyaan inaad u tacasubto wey wax la diday wadankeygii aad ku hayso aad ula taagnaato oo aad marba isaga u gabaydo isaga oo reebato ilaashato wax kaleba aadan danaynin aakhare iyo cilmi iyo waxbarashaa ka qiimo badan marka walal akhiratu khayru laka min alula dara la mooyeene wadankaadii waa wadankaadi adigaa iskale waad degantahay waad ku nooshahay ehelkaadi reerkiini wixiini a ah, wixii wanaag iyo maxaasin uu leeyahay hilo waad uhiloobiba hadaad ka maqan tahay waa ilahay dadku abuuray wey markii nabiga iyo saxaabadiisii iyo ay madiine tageen nabigu waa uhiloobay madiine maka a ah, ilahay baa ku dhaartay haddaan laga kaa bixin ma bixin bu yiri saasuu nabi sal ly slam a ah, markaasuu ilah leyahy in aladii farada calayka alqur'aana laraaduka ila macaadi ilahi baa kugu soo celin doonaa baa layidhi ayib isagoo casiiz oo sharaf leh hijradii baa udiiday inuu deganaaday lakin waa kusoo noqday sala allah aleyh waali wasalam bilaal bin rabax waa kii gabayga sii dayn jiray marka qandhada madiina ku qabato oo gabiyi jiray ah, alaa layta shicri hal abitana laylata biwaadin waxawli idkhilun wajariirun wahal aridna yawma miyaha majanatin wahal yabduwana lii shaamatun wadafiirun waa kii lahaa abubakar sidoo kale waa ki dhihi jiray kul mriin musabaxun biali walmowtu adna min shiraaki nali naclihi wahakada marka lakin waxa ladayn waxa weeyaan inaad un tirahdo wadanka ilahi kama tegi karo khayr iyo cilmi iyo xaj baa jira dalabalcilmi baa jira rixratu ila tijaara jirta wax badan baa loo baxaaye ha noqonin uun jiirhaan ku weynaaday ya jiirhaan ku weynaaday dhahan qofka meeshiisa un aan ka dhaqaaqin oo waxbana ka faa'idaysan dabcan haddii khayr iyo fadli laga helo alxamdu lilah lakin masalada waa masalo muhima oo ay aad iyo aad u dareen jireen xubuka alawdaan cajzun baa ku jira daahirun muuqda faqtarib qariib noqo talqa can alahli ehelki baad waaad talqa waxaad la kulmaysaa bedelun baad la kulmi can ilahli ehelki bedel aad kaga bedel qaadatee ama wax bedel oo kaaga khayr badan fa bimukti lmaai biyaha nagaadidooda yabqaa aasiyu yabqaa bisababi mukti lmaa yu yabqaa biyihii wuxuu baaqi ahaanayaa aasinan xaalu yahay mid doorsamo mutaqayira biyaha jannada maxaa la yidhi min mayn min anhaaru min maayin ayri aasin ayr mutaqayir ma doorsamaan halkaas iskaga jiraayaan mana doorsamayaan jannada shanigeeda aad waa ka duwan tahay adduunka iyo webiyaasha adduunka laakin biyaha adduunku yabqa aasina wa sura lbadr dayaxa guurihiisa sari waxaa weeye asayru fi lail habeenkii oo la socdo ayaa waxaa la dhahaa sari subxana aladi asraa bicabdi marka sura lbadr dayaxa socodkiisu bihi bisababi socodkaas sababtiis iyo guurahaasi yuitamal badru dayaxu ku kaamil noqon dayax afariy tobnaadkeed arateen afariy toban habeenkuu yahay dhalaalkiisa iyo iftiinkiisa meel walbaba qabsanayo ee mukawirka ee tagwiiran ee isagoo dhan garaangarsan ee bedriga lagu magacaabo muxuu ku gaaray bedri hadduuna soconin hadduuna soconin miyuu gaari lahaa bil bil ko iyo bil laba iyo bil saddex iyo hilaal unbay taagnaan qaansaoo saa usoo qalloofsan hadduu socon waayo halkaan buu taagnaan lahaa saan buu udhubnaan lahaa dogana iskugu laabnaan lahaa isagana iftiinkiisa u daciif uhaan lahaa haduu socday beder buu gaaray socodka marka waxbaa lagu gaadhaa qiimaa lagu gaadhaa kamaal baa lagu gaadhaa bu ka wada saas buu leey wasuura lbedri bederka guuridiisu bihi bisababihi lbedru yuu bedrigii aragtabala kuga madhoodaa nacam ilahina qur-aanka in badan waa kaangu qul siiruu fi lardi qul siiruu fi lardi socda ah, falma siiruu fi lardi may socdaan cibraqaasha ku jirta ah tamshu fi manaakibiha ardada socda marka waxaa weye waxaas dhan waa dhanka marka laga hadlayo inaad khibrada ka hesho cilmina ka hesho danahaadana aadan ufadhinine aad tijaare iyo beeshari iyo dhaqaaq iyo wax walbaba ilahi waa noo banayay subxana wa tacala barakana ku jirta ayuha alcaaibu qawlii cabathan ina tiiba alwardi mu'din liljucal halkan wuxuu ka hadlaya musanifka kitaabka waa gabagabo wuxuu ka hadlayaa dad baa kitaabkaa la akriyey la qoray ee manduumadaas qiimaha badan ee xikmada iyo cilmiga iyo tusaalaha iyo wacdi iyo waanaha iyo intaas oo cuquul iyo faa-iide fara badana uu iskugu keenay musanifka dad unbaa wax ka sheegi doona dad unbaa wax ka sheegi oo dhihi ah beytka saasuu ka jaban yahayo saa hadduu dhihi lahaa qaafiyadiisa beytka ma fiicna shicirka oo qaafiyada ku keena qaafiya toosan ma aha awsaanteeda ma hagaagsana qof unbaa wax ka sheegi saa darteed wuxuu leeyahay qofka wax ka sheegaya waa qof jiran waa qof uu waxba u dhadhami leeyahay waxna u udgoy udeyga o dhan ba udeyga isagay kala dhintaanba isaga udeyga way kala xanaaqaan ah, udeygay kala xanaaqaan wuxuu le ayuha alcaa'ibu ka ceebeenaya qawlihii oraahdayda iyo hadalkayga iyo manduumadayda nadmiga taxayga ninka ceebeenayow cabathan ciyaar nusqo kale xasadan xasadnimo ninka u ceebeenayo waxooga sheegayow ina diiba alwardi ubaxa udgoonkiisu muudin wuxuu dhibayaa liljucali xarwarwaalka baalka xarwarwaalka la yidhaahdo wuxuu dhib kala kulmaa barafuunka iyo ubaxa udgoon wax udgoon lama tusi karo xarwarwaal ma taqaanaan waa baalka xunay daabada ee garaangariya waxyaalaha bacriga iyo caadirada iyo akramakumullah waxaasuuba fadhaa shaqadiisa taabo waxaas weeyaan saxaradaas u tegay wuxuu ka cuni kar ka cuna inta kale wuu malaakuusan kubad iyo fataatiir buu ka dhigan waa garaangarinaya meel buu la geli istaaruu kusoo shuban waxaasuu weligii ku nool urkaas urkaasuu ka helaa marka barafuun hadii la tabsiyana kimbil naftaa ka bixiba ama waa suuxaya soo marka waxaan udgoon ee qiimaha badan ee khayrka qofka wax ka sheega waa waa xarwawaal xarwawaal weeyaan oo udgoon baan la tusi karin ayuha alcaayibu ka ceebeenayo qawle orahdeedow abathan iyo xasadan xaasidnimo darteedu la ceebeeno in maxaa yeelay dadka xasad baa iskaga jira cudur baa iskaga jira xasad la yihahdo ina tiiba alwardi wardiga iyo ubaxa iibkiisa udgoonkiisu mudin wuxuu dhibaa liljucali xarwaalku dhibaa xarwaalku dhibi marka qofna ka badbaadi mahayo qofna ka badbaadi mahayo wax kasheeg iyo maxaa ahaa xasadnimo iyo gaar ahaan qofkii wax ilaahay ka dhigaa oo ilaahay wa tacaala uu mansab iyo nicmo iyo wax siiyaa waa la xastaayaa waa la xasdayaa nabigeena alayh salaam baa kahorgal ah oo la xasday adeeradiis ilma adeertii reerkiisii qowskoodii ciduu ka dhashay reer qureysheed carab waa kay waa dhibaato a marka iyagoo og inuu yahay maxamed alamin saadiq yahay runba sheegayo iyo haddana been aan jirin bay ku sheegayaan qad naclamu inahu layaxzunuka aladi yaquluun fainahum la yukadibuunaka walakina alaalimiina biaayat illahi yajxaduun ah, adiga kuma beeninaayaan diinta ilahay way waxay diidan yihiin ah, munaafiqnimo iyo kufri iyo gaalnimo iyo xumaan iyo nijaas kala ku jirta aslh wajaxaduu biha markii muuse laga hadlay alayh salaam iyo fircoon iyo u diiday fircoon lagu beeninayo beenintuu muuse beeniyey marki laga hadlayo wuxuu yihi wajaxaduu biha wastayqanada anfusum dulman waculuwa way jaxdiyeen iyagoo og bay diidayaan dulmi iyo cadaawad iyo iskorraysiin bay ka tahay way yaqiinsan yihiin xaqa inuu yahay muuse wuxuu la yimid caleyhi salaatu wasalaam marka in wax lagaa sheegi shaki ma laha ee adkaysi baa loo baahan yahay iyo sabir waxaa loo baahan yahay sabir iyo adkaysi baa loo baahan yahay alimaamu ibnu taymiya raximahullah markuu ka hadlayo wuxuu yihi maraatibta qofka laga rabo caalimka ah waxaa laga rabaa alcilmu alamru bilmacruufi waalsabru macnaha saddexaas saas iskugu xidhay wuxuu leeyahay alcilmu qabla almri bilmacruuf alcilmu qabla qabla alamri bilmacruuf waalrifqu cinda alamri bilmacruuf waasabru bacda alamri bilmacruuf marka hore cilmigi inaad lahato sabirkiina lahaato marka aad rifqi iyo dhimrin aad ku wado oo udcu ilaa sabir xikmati walmawcidati xasana kadibna aad yeelato sabirkii wax kaasoo gaada caddi gudub oo baas oo ka baxso can ashumi qawlii odhaahdayda leebteeda ka carar oo ka fako wastatir iska qari oo iska astur laa yusiibannaka yuuna ku asiibin sahmun leeb min thucal xagga reer hucal kasoo fulay leeb xagga reer tuca laga soo garay yuuna kugu dhicin tucalku qabiil reer carbeeda wey lagu yaqaana shiishka toogta lagu yaqaana qanaasiin bay ahaayeen niman toog badan oo waxay ganaan aan la waayin bay ahaayeen marka wuxuu leeyahay waan ishaynaa ninkii aniga hayow de waan waan ishaynaa wey waxaan akrinaayo iyo waxaan sheegaayo iyo sehaamta iyo leebtayda yayna kugu dhicina ka fako weliba leeb aan lala gafaynin weeyaan qofkii lagu gano oo sida leebka reer tucal oo kale reer tucal kale saasuu ka wadaa haddii yani ka jaawiz wey ka gudub oo dhaaf can ashu min qawlii aniga oraashay oraahdayda iyo hadalkayga leebta ay wataan damaaburada dabka iga kacaaya ka carar wastatir iska asur laa yusiibanaka sahmun leeb yuuna kugu dhicin min hucal hucal xaggooda ka yimid yuuna kugu dhicin lagu helay wana waa qofkii dee waa la iska celin karaa mararka qaar oo qofka hadduu isagaba badbaadin waayo laakiin waxay ka tahay musanifka raximahullah dee qofkii isagana maaratay xumaan sameeya waa loo waa loo jawaabi karaa jawaab waa la siin karaa wey ah. qofka wax sheegayana ee qof kale wax ka sheegayna mararka qaar waxaa laga yaaba isaga khalad khaladka inu isaga qof wax ka sheegi lakin isaga khaldan asagaa si xun wax u qaatay asagaa si xun wax u fahmay wa kam min caa'ibin qawla saxiixan wa aafathu min alfahmi saqiim badana qof hadal saxiix oo saxa ceebeenayo dhibaataduna xaggiisa ka timid fahamkiisa jiran laa yaguranaka liinun min fata ina lilxayaati liinan yuctazal wuxuu ku lehay laa yagurannak yuuna kugu kadinin ha ku kadsoomin liinun jileec jileec min fatan xaggeeda ka ahaaday saa isku wada jileec min fatan ah, nin xaggiis ka ahaaday ama dhalinyaro xaggeed ka ahaaday jileeciisa ha ku kadsoomin oo hadhihinkan waaba jilicsan yahayoo alilaahi wax weyn ma waa la dardari karaa hadhiin ina lilxayaati habaysooyinka iyo masasku waxaa usugnaaday liinan jileec yuctazar haddaan laga cararo oo laga fogaado soo maarti abeesadani maska markaad jileec waa wax jircisan ah, jirkooda markaad fiiriso si ilahay u sameeyey suusuubida waa sibiq sibiq laakiin sibiq sibiqa qof iskugu dhawaan oo dhihi waa sibiq sibiqa waan taataaban maa jira ma jirto waa laga kala cararaya ah, jileeciisa o dhan baa laga carar weligun qaniin baa la dhihi oo big baa laga dhihi gurigu galaan looma dhawaan karo ilaa la hubsado meydkiisa oo dilkiisa la hubsado marka haddii aad u aragtay inaan xoogow liin iyo jileeca aan muujiyey waxaas ha ku kadsoomin buu leeyahay ku kadsoomin dhinaca kalena iska celin iyo iska cabin baan leeyahay difaacigii wax iska qabashadeeda waan leeyahay haddii aad ugu soo kadsoontood u malayso inaan nin jilicsanahay waad ka shallaayi bu ka wada a ah, waad ka shallaayi laa yaguranaka yuuna kuu kadinin liinun min fata jilay xagga dhalin ka ahaaday qofka muuminkaa de waxaa lagu yaqaanaa inuu yahay garun kariib qof maaragtay giri ah oo liskaga kadsiiyo afladii soo maray takaafulkii weeyaan mar walbaba masir aan raaco waa kariibos ka fiican yahay a ah, almuminuuna hayinuuna layinuun muminiintu waa dad hayin oo layin oo jilicsan wey haddana markii ay imaato in dee qofkii ku xadgudba ay iska celiyaan waad aratay wixii mawaaqif laga qaadanayo oo eh, shareecadu mawaaqif bay qaadataa hataa ninkii eh, zaarigii markuu hadlaya zaariyadii muxuu yihi walaa taakudkum bihimaa ka'fatun fi diin illah ha u naxariisanina liinkii iyo jireecii iyo mxuu aha dabacsanaantii iyo sheekada o dhan way baxaysaa markay timaado meeshii ku habooneed adeega marka meel la adeeg bay ku haboon tahay meel la jire bay ku haboon tahay dadku waa saasa laga rabaa qofka inuu ahaado qof jilicsan mar walbaba fi kuli lmawaaqif lama rabo qof adag oo qallafsan fi kuli lmawaaqifna lama rabo waxaa la rabaa meella inuu jilicsan yahay meeshii loogu talagalay meeshii kalena inuu yahay doorkiisa qaato oo adeegiisi iyo mawqifkiisa uu la soo baxo sida abubakar bu ahaa radi allahu canhu arda nin xaliyey dulqaad badan jilicsan bu ahaa lakiin markii timaad mawaaqifta garanaysaa wallahi law qaatilana man faraqa bayna asalaati wazakaat law manacunii ciqaalan kana yu-aduuna lirasuuli illahi laqaataltum calaa manci hal xariga oy nabiga u keeni jireen zakada ay soo raacin jireen ama waxar hadday ka tagaan waa kula dagaalamaya mawqafkaasoo istaagay saxaabada dhan ay yaabtay oo marka dambe lagu raacay oo xaqii isaga u noqday oo nasriga guul lagu helay oo diinta ilahi lagu soo laabtay marka laa yaguranaka liinu min fata ina lilxayaati abaysooyinka iyo masaska waxaa usugnaaday liinan jideec lakin jiraca ma jirac loo dhawaanba yuctazalu bale yuctazal waa laga fogaanayaa ana anigu buu leeyahay musanifku mithlulmaai biyo kalaan ahay sahlun sahlan saa'iqun hunguri mareer lehoo dhuunta iyo marida waa artay biyaha marki lacabayo sululuq ilahay suu noogu jilciyo noogu macaanayy wamataa uskin markii uskin markaan kululaadana adaa wax dhiba waqatala wax dila biyahaas waxaan ahay macaane jilicsan laakiin markii lay kululeeyo waa lagu gubanayaa abuu diraya a saas weyaan labada dhinac waa leeyahay bule labada labada dhinac baan udabaalan bu leeyahy xaggana waa kan waanahay tanna haddii qofkii iyo xilligii iyo waktigii loo baahdo yaa la soo baxaya ana mithlu maai baan ahay sahlun sahlan iyo fudud saaiqun haddana saaiqun lishaaribiin kuwa cabaya u sahlan gurigooda oo maraya wamataa uskin markii aan kululaadana oo sida biyo lakuleeya a noqdana aadaa ah qof wax dhibi baan ahay oo waqtala wax dilay ana aniga buu leeyahy musanifku kalkhayzuuri sacbun kasruhu wa huwa ladnun kayfa maa shi'tan fatal ana anigu kalkhayzuur geedka iyo laamaha khayzuurka la yirahdo kalaan ahay buu leeyahy sacbun waxaa adag kasruhu jabintiisa wa huwa ladnun waana jilixsan yahay kayfa maa shi'ta si alla saad rabto yuu in fatala u laaban geed la yidhaahdo khayzuur baa jira khayzaraanna waa la dhahaa geedka asagaa laamihiisu way jiljilcsan yihiin waad soo qaadi haddaad damacdo inaad aad laabto saas saas dhan kula laalaami saas u laabmi hal laabmeel laakiin ma jabin kartid saasaad u laabtay jabinsi ba mana jabin kartid waa iska taaga dana waa iska istaagaya saasoo kan ahayba ah, ninkaa jiljilcsan in la legdi karin baan ahay buu leey a ah, qof tabar leh oo jilicsan oo xoog badan aan muuqaal ka muuqanin soo ma arkin aan dhulka la dhigi karin lalageed markaa tiraadaba dhanka kaleu deena tabtan buu yaqaanaa marka waxaan ahay buu leeyahay geedkaas jilicsan een la jabin karin haddana jireeca leh ayaan ahay buu leeyahay ana anigu kal khayzuuri khayzuur oo kale waa geed laabihiise sacbun waxaa adag oo daran oo shadiida kasruhu jabintiisa adag wa huwa haddana maca dalika ladnun weeyaan ama layinun mid jilicsan weeye kayfa maa shita infatal si alla saa rabto infatal usoo laami incadaf si alla saa rabto usoo laami oo agga ka agga ka laab uu ku raaci lakin bal adiga jabi dhuuxiisa gaar waa adagta ayra anii buu leh musanifku hayra anii fi zamani man yakun fiihi daa maalun huwa lmawla lajal waajibun cinda alwaraa ikraamuhu wa qaliilu lmaali fiihim yustaqal soo maarti laba beedo cajiiba weeyaanoo musanifku wuxuu leeyahay mafaahiimtii iyo maqaayiistii isbedeshay dadka aragtidiisi waa isbedeshay ictibaarta waxa weeye dhaqaale ma leeyahay madax ma yahay maal ma ku fadhiyaa muxuu haystaa ayay noqotay buu leeyahay waxaasoo xigmo ah cilmi ah fawaaid ah afwaah ah khayr ah waxaasoo dhanba qiimo looma yeelaayo maanta oo xilli maal iyo dhaqaale iyo mas-uuliyad iyo madaxun la fiiriyay imaatay taas imaatay wuxuu le hayra anii anigu si kastaba aan saa soo sheega ahaadee yaa hadda wixii iyo munaasabadii la rabay marinaya ehlulfadliga laa yacrifu lfadla ilaa ahluhu fadliga ehelkiisa unbaa garan hayra anii anigu fii zamanin xilli baan ku noolahay waa xilligiisi musanifku wuxuu ka hadlaya qarnigii lixaad toddobaad fii zamanin man fii zamanin baan ku noolahay man yakun fiihi zamankaa qofka jooga man yakun qofkii ahaada fiihi zamankaa dhexdiisa daa maalin xoolo mid u saaxiiba zamankaa ninka ah unbaa how asagu almawlaa ninka sayidka ah alajal ee la weyneeyo sayidka la weyneeyo ee mucadamka ee mubajelka ee la fiiriyo la qiimeeyo waa midka maalka iska leh zamankaasaan ku dhex noolahay bule aan danba laga lahaynba yaa ehlucilmia ah, yaa ehlulfadlia ah, yaa ahlulkhayr ah, yaa ehlutaqwa yaa xikmad sheegay danba laga lahayn ya oo haddii aan wax sheegay xikmadayda aan badan laga lahayn kaas xoolaha iyo dhaqaalaha le jaahilkee laba kelima istisaari karinna hadalkiisa wax weyn baa loo arkay saasuu maanta yiri baa la dhihi saasuu maanta yiri waxaasuu ku hadlay ah, wax weyn baaba laga dhigiba wuxuu ku hadlayla geedka ma gaarsiisna wax maarata wax macno leh kumuna hadlin maca dalika su asagi ma aha waxaa weeya wa caynu rida waa caynu ridaa an kulli caynin kaliila ah, can kulli caybin kaliila ah kama ana cayna sukti tubdi lmasaawiya baa layidhi qofka isha isha raadli ahaanshaha qofkaad raadle tahay indhi waay wanaag bay wax alla wixii ceeba u lahaa o dhan waxaan macnanayn bay ka soo qaadi waxaan wixii kalena kor bay u qaadi laakiin qofkaad nacab tahay aragti waxaad ku fiirinaysaa wax kastoo dhan wax yar oo saa u yarba balaayaad oga dhigaysaa ah, wax weyn ba ku dhacay baad dhigaysaa ah. marka qofka wuxuu qiimeynaya mar walba la weyn wixii kalena waa la yaryahay kayra anii fi zamani baan ku noolahay man yakun fiihi qofkii dhex jiro qofkii ahaada fiihi zamanka daa maalin huwa lmawla ajal kaas unbaa madax mawlaa ah oo ajal oo sareeya oo mucadama oo la weyneynaya nacam waajibun weliba waajib ay tahay cinda alwaraa makhluuqa agtooda ikraamu inay karaameeyaan kaa maal kalaha dadku waajib waa ku ah inay karaameeyan o ka dambeeyaan ah, xaajigii baa la dhihi duqii baa la dhihi odaygii baa la dhihi man magacyaa la siinaya isaga un lagu idlaaqi wa qariirulmaali midka xoolaha yarra fiihim zamankaa dadka jooga dhexdooda yustaqal waa la yaraysan muxuu sheegayaa war muxuu yahay wargeedka nooga kac ah, ah, ayaa la dhahaya qofka dhaqaalaba haddun lan mesha soo fadhiisiyey ayaa laleeyahay oo meelaha qaar haddi aad tagto dadka kusoo fiirinaya meel meelaha qaar dukaamaha qaar haddaad gashay iyo muqaxyaha qaar haddaad gashay iyo hoteelada qaar waa lagula yaabaya meesha maxaa keela leeyahy ninkan waxaa muu ka bixi karaa ya muu ka bixi karaa waa xasuusta anigoo arda ah maalin meel muqaxya oo joognay baa wax ka dalbanay nin naag fadhiya wuxuu waryaa iska jira meeshan eh, waa qaali hadda wuxuu weyaan idinkana ma tihin dadka hawshaas ka dabaalan kara ma tihin bu ka wadaa ayib waajibun cinda alwaraa ikraamuhu inay karaameeyaan qofka maalkana waa ku waajib wa qaliilulmaali soo maaha qaliilulmaal fihi mustaqal waa la yaraysanaya waxay ilahi agtiisa laga yaabo inay cagsi tahay cagsi ilah agtiisa maalin maalmaha kamida nabiga fadhiya calayhi salaam nin baa soo maray dad kala fadhiya wuxuu yihi ma tarawna mi hada ma tacbuduuna hada qofkaa maxaad ku tirinaysaa mal kayfa kayfa fiikum see dhexdiina ka yahay markaasa waxau yihi ninka waa nin sharaf leh waxaa xaqiiqaha ninka hadduu hadlo in laga dhegeysan in takalama tusma wain khadaba yunkax hadduu gabar soo doonana waa loo guurinaya hadduu hadlona hadalkiisa waa la dhegeysan ku kala haddana soo mari bal kana ka warrama kan waa rajulun min almuslimiin bay dheheen muslimiintu kamid yahay a ah. labada waxay dhahaan midka ay yasayaan waa alihi allah waa alihi allah ya ilahy kobaa lagu yiri allaha alla wey allahi alla ma aha buri <laughs> ya hadda asaga waa ka wada alihi allihii waa alle waxa ka wadaan dadkao dhan allahood waa alle dadkao dhan allahood waa alle soo ma laakin waxay ka wadaan dad ma tihid qiimo ma tihid waxaa tahay mayd aan weli dilaacin saasay ka wadaan soo ma markaa sagar wuxuu toodibu u raacay saasuu raacay saaad iga wadaan micadayu ka wadaa nin walba waa ogyahay inuu allihis alle yahay ogyahay marka ninka ka warrama buu yiri isagana markaas waa iska faqiiraho muslimiinta kamid a ah. hadduu hadlo wax dhagaysan male hadduu gabar soo doorana wax gabar siinayo ma laha markaasu wuxuu yihi hada khayrun min mil lardi mil hada ah, kana ka khayr badan ardada muggeed oo kaa kale ah midkaa kale ammaanteen ardada muggeed oo kaasoo kale ah kan kala kana ka khayr badan bu nabi sal allah alay wali wasalam ayra ani marka waajibun cinda alwara ikraamuhu waqaliilu lmaali fiihim yustaqal yustaqal yani waa la yaraysanaya qaliil wax qaliil oon qiimo lahayn waaan la cuslaysan hadalkiisa hataa inuu hadlo aada loo looma jecla kullu ahli lcasri casrigan aan ku noolahay dhammaantood buu ley musanifku humrun jaahiliin wey waana aniguna minhum kuwaas jaahiliintaan ku jiraa buu leh fatru ka tag tafaasiil aljumal jumlooyinka tafsiirintooda iyo faahfaahintooda ka tag warkii oo duuduuban qabso masee ku dhacday iyo arrintaaba noo kala noo faahfaahina ah, ha gu celin ayuu ku leey warkiiba soo xedhayba soo xiray musanifka waa waktigii isaguu joogay oo gadaashiisna raggaad ogeeda aimada ahaa culumada ahaa ciis bin cabdisalaam iyo shekh islam ibnu taymi iyo imaam dahabi iyo ibnu kathiir iyo nacam taajidiin subki iyo fuqahaa iyo aima iyo culamaa iyo muxadisiin fara badan baa jirtay isagana cilmigaas uu leeyahay qaduu soo maray intaasoo cilmi iyo xikma uu noo sheegayaa oo salka ku haysa nusuusta kitaabka iyo sunnada maca dalika wuxuu ku tilmaamay in jahli lagu sugan yahay maxaad marinaya watiga inaga watigeena maxaad marinaysa watigana waa kasii daryahay calaamaatu saacay kamid tahay jahliga inuu badan cilmigana uu yaraan doono marka kulu ahli lcasri qumru wa ana minhum taasi waxa weeyaan waa yuxaqir nafsa tawaaduc bay ka tahay hadduu de dhaho dadkao dhan waa jaahiliin intaa ku aamusi lahaa asagaa la geli lahaa waxaa la dhihi lahaa dadkii o dhan buu jaahiliin ka dhig macnaheedu warka adigaa ka cilmi badan miya yaa la dhihi lahaa marka inuu isagana ku jiro oo tawaaduca wa ku khasban yahay tawaaducaasna qiimee qofku u yeeshaa kulu ahli lcasri qumrun marka qumrun iyo qimrun iyo qamrun baa jira yuqaalu lilmaai lkaiiri qamrun wاlxiqdu fi sadri fadaka qimrun wاrajul اljaahili fahuwa qumrun falaa tukun fi jumlati اljuhaali ayuu leehay muthalat qudr wuxuu leeyahay qumrun haddii qamrun la yihaahdo qamrun qamr waa biyaha faraha badan ah, low kaana bibaabi axadikum nahrun qamrun wabi mool ah amr wey haddii laakiin la dhaho imru loo dhaho qaad hoos hoos loo dhigo oo eh, qooyinka loos dhigo xiqdi buu noqon xiqdi umrun haddii la yidhaha sida halkan oo kalena jahli buu noqonaya kulu ahli lcasri umrun weeyaan wa minhum fatruk tafaasiil aljumal jumlooyinka tafaasiishooda iyo faahfaahintoodi iyo kayfa wa kayfa xasala iyo kayf see ku dhacday hadhihi markuu saa lehay musanifka marca dalika haddana ma zaala fi nnaasi khayr dadku khayr kama zuulin dad ehlu khayra ehlu fadli ah ehlu cilmi ah daa'ifa mansuura ah aahiriina cala alxaq laa yaduru man khaalafahum walaa man khadalahum mar walba nabiga wacdigiisi iyo bohoysi bay ka mid tahay laa tazaalu daa'ifa min ummati daahirina cala alxaq buu yidhi ilaa amarka ilahi u ka yimaado dad muslimiin ah oo wanaagsan oo diintooda haysta oo muuqda oo ku dagaalaya oo ku difaacanaya oo ilaashanaya way jiraan ama bisayfi ha ku difaacaana wasinaan ama billisaan iyo carabka iyo tacbiir ha ku difaacaano ama bil maal iyo xooliya dhaqaalaha ku kor yeelaan diinta ku ama xukun iyo xikmaha ku difaacaane mar walbaba daaifa mansuura way jirtaa alimaam nawowi wuxuu yihi hal noocna ma noqdaan hal mekaanna ma wada noqdaan ah, waxaa soo gelaya zuhaadi culamadii baa soo gelaya maalqabeenkii baa soo geli xukaamtii caadiliinta baa soo geli nacam wadamo kala duwan bay kala joogi karaan daaifadaas mansuurada wasalaatu llahi rabbii kulama dalaca shamsu nahaara waafal liladi xaaza alculaa min haashimin axmed almukhtaari man saada alwal wacala alin wasaxbin saadatin laysa fiihim caajizun ilaa baطl wa salaatu اllahi ilaahay salaadiisa dikruhu fi thanaahu fi malc ilaclaa ammaan xagga alla kasoo fushayay malaaigta dhexdeedii fi malcla uu ammaano rabbii ka bedel haddaa rabto salaatu llahi rabbi rabbigay salaadiisa kulamaa طalaca الshamsu qoraxda mar allaala markay soo baxdo nahaaran maalinimana ay usoo baxdo ay maalin ka dhigto markay soo baxdo qoraxda maalin bay noqone wa afal afal qoraxdu mar allaala markay dhacdo deena leylan habeennimo ay gasho liladii intaasoo dhan xilligaasoo dhan salaadii ilaahay liladii kii ha u ahaato xaaza gaadhay alculaa martaba sare min haashimin xaalu yahay ree banu haashim axmed almukhtaar axmedkii la doortay man nabigii saadal uwal ummadihii hore iyo nabiyaasha hore o dhanba sayidka u ahaa wa calaa aalin aal korkoodna ilaahay ha yeelo salaadaasi wa saxbin saxaabadana allaha yeelo korkooda salaadaasi saadatin saxaabadaasoo saadatin sayidyaala laysa fiihim dhaxdooda una ku jirin caajizun wax caajiz ah ilaa badal geesi halyaya mooyeen soo maarti hadda wuxuu ka hadlaya marka waa gabagabadii mabda'aasna waa mabda ay yaqaaneen ahlucilmiga inay saliga iyo salaada nabiga calayh salaam iyo ahalkii saxaabada ay ku khatimaan kutubtooda kuna bilaabaan saliga nabiga kuna khatimaan marka wuxu le wa salaatu rabbi kulamaa dalaca shams markay qoraxdu dhacdo nahaaran intii qorax ay dhacayso dhan Ah, dhalaca shams qorax soo baxayso o dhan dalaca shamsu nahaara ay maalnimo soo baxayso waa afal ah, dalaca iyo afal taawtaaniisi lama gelinin shamsadu waa isim oo eh, muxuu ahaa muanah hayru xaqiiqi bay dhahaan marka ta'dan waa la gelin karaa waan laga saari karaa ah, marka dalaca shamsu dalacat shamsu waxaad dhihi kartaa nahaaran wa afalat wa afal afala shamsu qoraxdii mar allaa markay dhacdo liladii xaaza alculaa nabigii calayhi salaam darajada sare ilaahay gaarsiiyey ee martabada sare alla agtiisa kulahaa yuu ka dhashay min haashimin reer bani haashim nabiga aleyh isalaatu wasalaam axmed almukhtaar axmedkii magacyaha nabiga ugu mashhuursan bu maxamed iyo axmed ba ugu caansan almukhtaar la doortay min allahi laga doortay man man saada alwal kuwii hore kii sayidku ayo kuwa dambaba sayid lawalina walaakhiriina wey aakhira markii la gaaro dadkao dhan ba de way iskugu imaanaya isaga ana sayid waladi aadam iyo nabi sal l slam walaa faqra wa calaa ali wa saxbin saxaabadii saadatin saadada ahaa marka in nabiga marki lagu saray saxaabadan la raaciyo aalka la raaciyo tarkiiman liraafida washiica shiicada lagu booreynaya lagu duleynaya in markaad ku salinaysa nabiga saxaabadiisan aad raaciso leannayo saxaabada lacanaday soo ma inaan saxaabadaan ammaanayna weliba in la shanshaha fiican bay leeyihin oo abubakar wa cumar wa ali marka khudbada jumcada o kale ah, magacooda la sheego abubakar wa cumar wa cuhmaan wa cali in la dhaho ayb wacalaa alin wa saxbi saadatin laysa fiihim ajz caajizun waa caajisaho danihiisii iyo howlqabadkiisi iyo horumarkiisi iyo waxbarashadiisi iyo ma ay ahayn dad caajiska aminaheen bale maxay ahaayeen ruhbaanun fi lleyl fursaanun fi nahaar habeenkiina waxay ahayn dad ruhbaana cibaado iyo daaca iyo qiraat aan la guuxaya maalintiina fursaan faraska saaran mujaahidiina miqwaariina ayay ahaayeen oo cadowga iyo gaalada oo u gala meel kasta marka laysa fiihim caajizun ilaa badal ilaa badalkaas waa midkay dhahaan mustatnahaasi waa munqadic munqadic weeyaan mustanaa minhuga isma waafaqsana leanna caajis iyo badal iska soo horjeedaan ilaa badal yani laysa fiihim caajiz kuma jiro lakinahum ayagu waxay ahaayeen abdaal geesiyaal bay ahaayeen dad geesiyaal ay ahaayeene dad caajiziina maynan ahayn wallahu aclam billahi tawfiq wsala allah wasalam ala nabiyina muxamed ilahay subxaanah watacaala waxaan ka baryanaa biasmaai lxusna wa sifaati alculaa in uu sheekha ibn wardi raximah llahu tacaala uu naxariistiisa siiyo geliyo Eh, culimadii kale ee kitaabkan sharxday ee faahfaahisay ee ka hadashay iyadona ilaahay uu dambigooda dhaafo eh, dhammaan mashaaikhdeena iyo culimadeena iyo dhammaanteed uu dembigeena wada dhaafo cilmigaas cilmi naafica uu nooga dhigo oo lagu intifaaco kitaabka kitaab qiimo badan manduumadaasi iyo manduumooyinka lamidka xikamka iyo aadaabta ka hadlay aad baan u baahana in marka la akriyo la barto dalabada loo akriyo nin walba ninkii macalina ah, dugsigiisa ka akriyo kii imaam masaajkiisa ka akriyo arrintaasaan ina farayna insha allahu tacaala cilmiga ah, wuu sii faafayaa faa'iido badan buu ka heleysaa ajirna waad ka heli cilmiga hala faafiyo barashadiisii iyo sugnaashihiisana saasaad ku heleysaa naam waxaan soo marray wakanzun markii laga hadlaayey waa kanzi laa taqabu fiihi lisum khafiifu lxamli wuxuu yihi wayakfuru wayaziidu bikahrati linfaaqi minhu ah, bixintaasu cilmiga ku ziyaadaa marka siyaadadaasi waxay ku imaanaysaa dee cilmigu yuntafacu bihina waa imaaneysaa cilmigu waa lagaasii dhexlayaa waa lasii wadaya marka hala dadaalo insha allah tacaala waxaa jir dalabatulcilmi ah hadda mashaayikha maasha allah masaajidooda ay shanqar badan iyo duruus badan ka socoto maraakistii iyo taxfiidiya wax ka akriya marka cilmigan waxaa lagu talagalay in lagu tababarto oo la akriya waayo wax ma ujeedada maaha so hadda so mayna fahmin kitaabka ma ku celinaa ma fahanteen daya haya khalaas marka waxaa weeye ammaanada iyo risaalada idinka nagu wareegtay gaarsiiya insha allah dadka aada ha loo dadaalo baaraka allah fiikum wanafacana allahu bihadihi alculum annafica sala allahu wasalam ala nabiyina mxamedi wala alihi wasaxbihi ajmaciin